bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu waxaan shalay ka soo hadalnay muqadamo ku saabsan mowduuca kitaabka iyo wax yar oo tarjamada musanifka ah waxaan shalay ka tagnay inta aanan kitaabka dersigan labaad aanan gelinna aan rabaa inaan ka hadlo sababu ta'liifi alkitaab alimaamu albukhaari kitaabkan inuu alifo sababta uu ku alifay ta'liifkiisa waxa keenay ee kitaabkan iyo qaabka uu u socday ee masaa-isha uu ka hadlaya markaad fiiriso ee waxaa kuu soo baxayso alimaamu albukhaari kitaabka wuxuu alifay fii aakhiri cumrihi cumrigiisa aakhirkiisa ayuu alifay laba boqol iyo konton iyo labadii kadib ayuu alifay bukhaarina saaad ogtihiin wuxuu dhintay laba boqol konton iyo lixdii marka sanadihii ugu dambeeyey cumrigiisa ayuu kitaabka alifay masaa-isha uu ku tanaawulayo ama uu uga hadlayana waxaad dareemaysaa waxaa ku jira masaa-il daqiiq ah oo laba kooxood oo labada kooxba imaam axmed u nisbo sheeganayaan labadoodana wax iska soo horjeedo ka dhahayaan mas'aladan yacni mas'alatu lafdi ayuu kitaabka u alifay oo waxaad ka dareemay marka uu leeyahay fa amaa ma bihi alfariiqaani limadhabi axmadin limadhabi axmeda wayaddaciihi kullun linafsihi falaysa bihaabitin kabiirun min akhbaarihim kahiirun min akhbaarihim labadaa qolo wuxuu leeyahy warkooda wax badan yacni ka sugnaan maayo wa rubamaa lam yafhamuu diqata madhabihi imaam axmed madhabkiisa diqadiisa inaynan fahmin baa laga yaabaa ee labada qolena markaa lasoo koobo warkooda waxaa weeyaan aswaatu lcibaad addoommada yacni qolo iyagu markaa laba mlaba allafdu bilqur'aani qolana marka imaam axmed bay waxay ku sugtay inuu leeyahay lafdii bilqur'aani makhluuq qolana marka lafdii bilqur'aani hayru makhluuq inay dhahayaan ou dhahayo ayay ku sugeen waxyaabo badan bayna ka tafriiciyeen imaam axmedna dabcan mas'aladaas sida uu ka qabo waxay ahayd inuu dhihi jiray man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun fahuwa jahmiyun waman qaala lafdii bilqur'aani hayru makhluuqin fahuwa mubtadicun imaam axmedna marka mas'aladaa ka hadalkeeda iyo maadaama ay jahmiyadu ku gambanayso ay rabto inay ku gaarto alqur'aanu makhluuq inay ku gaaraan ay rabaan kelmaddan lafdii marka la yidhaahna ay masder tahay masderkana ismu mafcuulna laga laqbayn karo oo bimacna almalfuud la dhihi karo mararka qaarna macnihiisii uu faa'iideynaya yacni ficilka wadatayna uu lagu macnayn karo meeshaa marka maadaama uu ka imaan karo hadal mujmala uu yahay qof qalloocanna uu ka faa'iidaysan karo saddan lilbaab ayuu albaabkaas u xiray isaga qaar baa marka labadii meel u kala qaadqaatay waxayna kasii dhaliyeen masaa'il marka aada usii foolxun oo qaar ilaa ay yidhaahdeen qur-aanka aswaaddeenna aan ku akrinayna xataa hayru makhluuqa waaye inay yidhaahdeen xoogaa daa'iman marka bidco la radinayo waxaa badan in lagu radiyo bidco kale oo ifraad iyo tafriid la kala galo imaamu albukhaari marka isagii waxay wuxuu ka mid noqday dad loo nisbeeyey oo qaar ay markuu masaladii bayaaniyey ayaa marka lagu dhibay waxaana loo nisbeeyey inuu dhahayo mas'aladan marka lafdii bilqur'aani makhluuq inuu qabo ayaa laga dhigay ee isagiina marka mas'aladiiba u aada u tafsiiliyey wax tafsiiliyana isaga ayaa ugu yacnii tafsiilkiisu oo ugu fiicnaa sababta marka kitaabkan keentay inuu qorana waxay ahayd sidaas oo inuu masaladii isaga lagu tuuray inuu iska beri yeelo xaqiiqdana uu caddeeyo masaladana uu aada u tafsiiliyo ayb intaa marka waa sababu ta'liifi lkitaab kitaabkaan gelaynaa marka ayb kitaabka marka hore wuxuu ku warinayaa dabcan sanadkiisa ayuu sanad ayuu ku warinayaa naasikha ayb wuxuu leeyahay qaala الnaasikhu أخbarnي الشhيkh الcاalم الزkiي أbu bkri وجيه بن طاhر بن محمد الشhxاamiي kitaabaة min naysabur وqarأه bعd عlي الشhيkh الإmam الxاafiظ أbu bkri محمد بن cabdاللahi بن أحمد بن xabيب الcاamري البغdاdiي عnه سmاعا qال أخبرني الشhيkh الxاaفظ أبوالفتح محمد بن أحمد بن cabdاللahi بن محمد بن إسماعيل alasbahaniyu samkaweyhi fima adina lii an arwiyahu canhu qaala anba'na alimaamu abu sahlin moxamed bnu caliyin alabyurdiy qala xadahanaa ismaaciil bnu moxamed bni axmed bni xaajib alkushaaniy qala xadahanaa abu cabdillaahi moxamed bnu yusuf alfarabriy moxamed bnu yuusuf alfarabri waa mashhuur waa ninka saxiixa ka warinayo bukhaari qaala xadahanaa abu cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariy alimaam sanata sittin wa khamsiina wa mi-atayni wuxuu leeyahay marka waa laba waa laba boqol konton iyo lixdii waa sanadka u dhimanaya imaamu lbukhaari qaala imaamu lbukhaari marka wuxuu yidhi baabu maa dakara ahlu اlcilmi lilmucaطilati aladiina yuriiduuna an yubadiluu kalaama allahi caza wajala baabu maa ay baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay dakara ahlulcilmi ahlu cilmigu ay sheegeen lilmucailati mucailada yacnii ay ka sheegeen ama dartood ay u sheegeen aladiina mucatilada oo yuriiduuna rabaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allahi ilaahay hadalkiisa caza wajalla idan baabkan koowaad wuxuu ka hadlayaa ahlu cilmigu waxay ka dhaheen dadka sifaadka alle tacdiiliyo oo dafiro oo diido ayb kitaabkana markaa qeybihiisa shalay waa kasoo hadalnay qeyb ka mida inay tahay alraddu cala aljahmiya qoladaas marka mucadiladii buu ka hadlaa marka baabka marka wuxuu ka dhigay alimaamu albukhaari lilmucadilati buu yihi waa iطlaaqay yani mucadila waa wasfi ismu faacil waaye qof kastoo sifaatka alla tacdiiliyo yaa gelaayo ee waxa uu ka hadli rabaana waa jahmiyada marka jahmiyadu waa sinfi ama dadkii ugu horreeyey ee sifaatka alle diido oo dafiro wixii marka iyaga wehliyo oo kula mid noqdo sifaadka alle inay diidaan waxay noqonayaan jahmiyadaasay la xugun noqonayaan wixii marka jahmiyada uu ku radiyo ayaa mucadilo oo dhan lagu radinaa marka naam marka tilmaamaha uu sheegi doono ayaa la fiirinayaa ciddii laga helo ama magacyo kale iyagu ha samaystaan waxay noqonayaan dadka uu kitaabku ka hadlayo ayb qala alimaamu اlbukhaariyu xadathanii اlxakmu bnu muxamedi الطabariyu ninkan marka abu marwan aلطabri ayaa la yidhaha waa saduuqun qaala katabtu canhu bimakata imaamu اlbukhaari wuxuu yihi ninkaa maka ayaan uga qoray qaala xadahanaa sufyaanu bnu cuyaynata sufyaan bnu cuyayna waa shaykhu limaami shaafici waana ninkii imaamu shaafici uu yihi lowlaa malikun wabnu cuyaynata la dahaba cilmu lxijaaz haddii maalik iyo ibnu cuyeyne aynan ahaa cilmiga xijaaz waa tegi lahaa waa marka imaamadiisu waa laysaga markhaati kacay sufyaan ibnu cuyeyna qaala wuxuu yidhi adraktu waxaan soo gaaray mashyakhatanaa culimadeenna mud sabciina sana toddobaatan sano intii ah ayb minhum waxaa ka mid a dadka aan soo gaaray camru bnu diinaar yaquuluuna waxay dhahayeen culimadeenna alqur'aanu kalaamu ullaahi qur-aanku waa ilaahay hadalkiisa walaysa bimakhluuqin makhluuqna ma aha qur-aanku yacnii qur-aanku waa hadalkii alle hadalka allana sifo ayuu u noqonayaa allah ee ilaahayna marka sifadiisu makhluuqa ma noqonayso marka alqur'aanu kalaamullaahi marka uu yidhi walaysa bimakhluuqin waa tafsiir <clears throat> kalaamu ullaahi haddiiba kalaamkii alla loo nisbeeyey allana uusan makhluuq ahayn hadalkiisuna idan marka makhluuq ma ahan way lianna sifaatku alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi ddaat ayb marka walaysa bimakhluuqin in lasii bayaaniyo la tafsiiriyo waxaa keenay ee khilaafkii markaas jiray ayb mas'aladan marka uu ka bilaabaayo kuna dheeraanayo imaamu lbukhaari waxaan rabaa wax yar inaan ka ogaano ahmiyada ay leedahay yacnii qur-aanku waa kalaamullaahi in la yidhaaha in la yidhaah allah subxaanahu wa tacaala min sifaatihi waxaa ka mid a inuu hadlo mas'aladan maxay culimadu aad ugaga warrameen oo ay u gaalaysiiyeen sida aan arki doonno qofka khilaafo qofka yidhaha ilaahay ma hadlo maxaa loo yidhaahday waa arrintaa waa gaalnimo taas marka iyadoon la ogaanin waxa ku hoos jira warka culummada ma la fahmayo lidalika marka waxaan leenahay alimaam ibnu lqayim aan kasoo qaa qaaday mukhtasar sawaaciq lmursalaha wuxuu yidhi iclam ana xaqiiqata alirsaali tabliiqu kalaami rabbi tabaaraka wa tacaala alirsaal soo diridda ilaahay ou ambiyadiisa soo diray xaqiiqdeeda waa maxayna ambiyada irsaalkooda iyo soo diritaankooda lasoo diray xaqiiqadeedu waa maxayna tabliiqu kalaami rabbi warkii ilaahay inay dadka soo gaarsiiyaan soo intaa maaha idan marka xaqiiqatu risaala ama xaqiiqatu lirsaal soo diridda alla uu soo diray ambiyada xaqiiqadeedaaba waxay tahay hadalka alle inay dadka soo gaarsiiyaan haddii marka hadal ma jira la dhaho ilaahay ma hadla haddii la yidhaaha nebinimo iyo risaala ma jirto waay macnaheeda warkaas aada ha loo dhuuxo ayb jahligu wax badanuu keenaa iyo dhibaato badan dad badan oo laga yaaba inay xataa kutub akhriyaan oo kutub xadiid ay akhrinayaan weliba yaa laga yaabaa inay yidhaahdaan war mas'aladan maanta dhan alqur'aanu kalaamullah hayru makhluuq oo haddana wax lagu gaalaysiinayo waa maxay bay maxay tahay ku dhahay xaqiiqdeedu mas'aladan waxay xambaarsan tahay waxay tahay irsaalu rusul ayaaba waxay tahay warkii alle inay dadkan gaarsiiyaan innaga hadalka alle ma maqli karna hadda wuxuu ilaahay yidhi ma maqlayno laakiin dariiqe oo nagu soo gaari karaa can dariiqi rasuul haddii hadalba ma jiro la dhaho rasuul muxuuna soo gaarsiinayaa annaga marka wamaa kana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula fayuuxiya biidnihi maa yashaa waxaa laga hadlayaana waa maxay wamaa kana libasharin an yukalimahu llahu adiga ilaahay kulama hadlaayo laakiin hadalka alle see ku helayna aw yursila rasuula fayuxiya biidnihi maa yashaa ama rasuulkaasi malag ha noqdo waa sida nebiga lagu soo gaarsiiyey ama rasuul bashara ha noqdo nebigiio annagana soo gaarsiinaya ha ahaato taas waa marka mas'alo markaa wuxuu yidhi faida intafat canhu xaqiiqat lkalaami haddii ilaahay hadal xaqiiqadii laga anfiyo ma hadla la dhaho intafat xaqiiqatu arisaalati wاnnubuwati risaalo iyo nebinimo waa isla tageen iyaguna meel labaad wاrabu tabaaraka wa tacaala yakhluqu biqowlihi wa kalaamihi mas'alo labaad waxay tahay ilaahay muxuu wax ku abuuraana hadalkiisa wax ku abuuraa hadalkiisa ayuu wax ku abuuraa kamaa qaala allahu tacaala siduu alla yidhi inamaa amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun haddii ilaahay ou doono shay abuuritaankiisa kun ayuu dhahayaa fayakuunu shaygii waa ahaana haddii marka ilaahay hadal laga anfiyo khalqina waa laga anfiyey marka ilaa khalqiga alle waa hadalkiisa wax ku abuura alle so sidaa maa alaa lahu alkhalqu waalamru alaa hooy lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday alkhalqu abuurista iyo waalamru amarka amarku waa maxay waa kun idan marka khalqigaani waxay ku samaysmeen kun haddii marka ilaahay ma hadlan la yidhaha waxba ma abuuray ka dhigan tahay markaayb warabu tabaaraka wa tacaala yakhluqu biqowlihi wa kalaamihi buu wax ku abuuraa alla kama qaala tacaala inamaa amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun faida intafat xaqiiqatu اlkalaami canhu hadday ka anfoonto oo ma hadla la yidhaha intafa alkhalqu sifadii khalqiga iyo abuuristuna meesha waa ka baxday nuqdo saddexaad oo mas'aladan ay ahmiyad ku leedahay wuxuu yidhi waqad caaba allahu tacaala aalihata almushrikiin biannahaa laa tatakalamu ilaahay aalihada mushrikiinta mushrikiintuu ceebeeyey muxuu ku ceebeeyey inaysan hadlin walaa tukallimu caabidiiha dadka caabudayana lama hada lama hadlaan yani laata iyo cuse ma hadli jirin walaa tarjicu ilayhim qowlan hadalna uma soo celiso afalaa yarawna anlaa eh, yarjicu ilayhim qowla walaa yamliku lahum daran walaa nafcan dibiga marka la dhahayo ilaah ma aha muxuusan ilaah ku ahayna war ma soo celi karo idinlama hadli karo ayaa la yidhi aayaddii kale waxay ahayd maa lakum laa faraaga calayhim darban biاlyamiin markuu garaacay marka waa kii yidhi maa lakum laa tantiquun maxaa yacni la hadli la adihiin markii nebiyullaahi ibraahim ou asnaamta burburiyey kii weynaa oo faaska u saaray gacanta u geliyeyna masaarta waa kii nebiyullaahi ibraahim marka ku yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kanuu yantiquun bal weydiiya hadday hadlayaanay ayuu yidhi waxaan waa kii ayagii baa marka qirtayoo farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu inakum antum الظaalimuun ثuma nukisuu calىa ru'uusihim laqad calimta ma haؤulaaءi yantiquun waxay yidhaahdeen ibraahiimow adigaba waa og tahay waxaan inaysan dhawaaqaynin waa markaasuu garti ka helay oo uu yidhi qaala afatacbuduuna min duuni illahi ma laa yanfacukum shayئa walaa yadurukum ufin lakum walima tacbuduuna min duuni illahi afalaa tacqiluun mar haddii marka aalihada lagu ceebeeyey kale inaynan hadlaynin rabbi ma hadla haddii la yidhaahdo iyagaa lala simay soo ma oo lala mid dhigay ayib marka wuxuu yidhi waaljahmiyatu wasafu rabba bisifati hadihi alaalihati waxa marka jahmiye looga qayliyey oo loo gaalaysiinayo saddexdaas mas'alo ma yar saddex mas'alo fudud miya mas'alo waxay taabaneen nubuwada iyo risaalada mid labaadna waxay taabaneen abuurista alleh khalqigay taabaneen mid saddexaadna ilaahay iyo asnaamtiibay iyo tashbiih ay ka dhexaysiiyeen waa saddex mas'alo waaweyn ninkii marka arko man qaala kalaamullahi alqur'aanu kalaamullaahi makhluuq qofkii yidhaahdo waa gaal marka aan maqlayno dhiiggiisu waa xalaal waa in marka yustataabu fa in taabuu ilaa qutil haddaad maqasho marka dad layska gaalaysiinayo ha u malaynin dadka gobol baa waxay yidhaahdaan kutubtan selafka iyo qoreen takfiir fara badan ayaa ka muuqday dhahay takfiirintu sideeda uma xumee waxay xun tahay marka takfiirintu ay baatil tahay wax aan gaalnimo ahayn marka laysku gaalaysiinayo waay markay xun tahay leanna maxaa yeelay gaalaysiintu ama takfiirintu qur aankii ku jirtaa soo maha laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam kuwii saas dhahay waa gaaloobeen buu alla dhahayaa marka ilaaqan marka takfii dad lama gaalaysii kara ilaaqan sax maaha wixii marka gaalnimadu ay dusheeda dushooda ku dhacday waa markaas yacni waa lawaa lagu waa la gaalaysiina mas'alo kale waxay noqone takfiirka jahmiyadu ay salafku takfiiriyeen ma wuxuu ahaa takfiiru lacyaan oo acyaantoodii may gaalaysiin jireen oo takfiir cumuuma miyuu ahaa mase wuxuu ahaa takfiir oo yacni mucayan ah waxaa muuqanaysa marka la dhiraan dhiriyo cibaaraadka qaar inkastoy ku moodsii karaan takfiir mucayana inuu ahaa haddana laakiin dariiqadii imaam axmed ku socday jahmiyada dhammaantood biacyaanihim gaale ayay u ahaayeen mownan dhih waxaana ku tusaaya ma'muun oo dadka ku qasbi jiray ma gaalaysii jirin oo imaam axmed maunan gaalaysiinin haddana maca dalika waa ninkii mas'aladaa qaatay dadkana ku qasbi jiray iyada marka gaalaysiinta mucayanka mar walba waxay u baahanaysaa istiifaau shuruud waintifaau intifaau lmawaanic khaasatan haddii mas'alada ta'wiil galo oo dad yacnii ay ummaddii u diin uga dhigaan sidaan caamana ay yihiin ilaa loo caddeeyo oo xujada lagu oogo bitacyiin ma loo gaalaysiinayo mas'aladaasna iyadana mas'alo aan ka labalabaynayna ma aha ayb qofkii isaga markaa dee u halgamaayo inuu dad uun iska gaalaysiiyo baabkiisu waa u furan yahay isaga ayb ayb marka ahmiyadda mas'alada horta waa sidaas marka kitaabku marka intaanaan sii dhex gelin haddana arrin kalean ayaan kasii hadlaynaa kalaamullaahi marka la leeyahay ilaahay waa hadlaa oo sifay u tahay markaan leennahay sida ahlu xadiidku ay u qabeen iyo ahlu sunnada sifadan oo sifatulkalaamku laba dhinaca laga baxsina marka ugu horeysaa waa sifa daatiya oo ilaahay daatadii kalaamka alleh qaa'imun bidaatihi waay isaga daatadiisuu ku qumaa oo yacni markaan leenahay rabbi waa hadlaa wax hadlaya waa isaga e hadalka meel kale kalau gelina meeshaasaa hadlaysa maaha binaan calaa dalika marka dhinacaas marka laga fiiriyo waa sifa daatiya oo rabbigaan marka nala weydiiyo war rabbiga aan caabudayna ma hadlaa mise ma hadlo wou hadlaa ayaan dhahaynaa daatadiisu waxay ku sifaysan tahay kalaam inuu hadlo marka waa sifa daatiya meeshaas marka waa meeshay salafku dhahayaan ina allaha tacaala lam yazal mutakaliman ilaahay kama zuulin inuu yahay mid hadlaayo kama zuulin inuu yahay mid hadlaayo gadaal ugama soo kordhin kalaamku ee ilaahay weligii wuxuu ahaa nin mid hadlayo yani wuxuu ahaa alla mid hadlayo ahaa weligii yani axad hadlayo ahaa ayb dhinac kale marka laga fiiriyo waxay leedahay sifadaani sifa ficliya dhinac kale marka laga fiiriyo waa sifa ficliya sifa ficliya markaan leenahay macnaheedu waxay tahay waxay ku xihan tahay alla hadalkiisu wuxuu ku xiran yahay mashiicadiisa isaga bimacnaa markau doono u hadlaa waay markau doono ayuu u hadlaa waa sifa ficliya meeshaan markaan sidaa leenahay marka waa meeshay salafku dhahayaan ina allaha tacaala lam yazal mutakaliman idaa shaaa bay dhahaan hadduu doono isaga marka hadduu doono meeshaa marka maxaa ku jiro macnaheedu marka ilaahay waa hadlaa oo kalaam buu ku sifaysan yahay markaan nidhi kalaamkiisu yacni kamaal wuxuu noqonayaa marku doono marka uu hadlaayo marka mashii'adiisaa ku tacalluqdo hadalkiisa mashii'adiisaa ku tacalluqdo markaan leenahay ilaahay nebiyullaahi muusa wuxuu la hadlay markii uu yimid meesha soo maaha markuu jabalu tuur yimid bou la hadlay ee intaan intuusan muuse abuurin lama hadlin alle walidalika alla wuxuu yidhi walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu hadalkii iyo waxaa laysku xiray miiqaadkii uu ku yimid soo ma garanaysaan marka idan mashiyadiisuu ku hadlaa waa ilaahay muuse wuxuu doonay inuu la hadlo waqtigii uu ballamiyey waqtigii uu ballamiyey qiyaamaha markii la gaaro alla waa hadlaya aadam buu la hadlaya yaa aadam markaasuu dhahayaa labayka rabbii wasacdayka waalkhayru fii yadayka markaasuu leeyahy akhrij bacta annaar dadkii naarta bixi hadalkaasi goorma u dhaca qiyaamo marka la gaaro dhaca yatakalamu idaa shaaa marka mashiyadiisuu ku hadlaa alle wahaakada markuu alle nabiy llaahi ciisa uu la hadlayo yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya ciisoon la abuurin ilaahay sidaa ma dhihine dee markii ciise uu doonay alle inuu kor yeelo sidaas ku yidhi marka laba gees baa markaad ka ogaanaysaa sifadan marka in allaha tacaala lam yazal mutakalliman daatada alle waa daato oo hadlaysa haddana sifadii waxay ku tacalluqaysaa yacni isaga iraadadiisa iyo mashii'adiisa dhinaca waxay ka tahay sifa ficliya waa meesha marka firaqu ay ku kala dhumeen wayn jahmiyada iyo muctasiladuna midda dambe waa ogol yihiin oo way ogol yihiin ilaahay inuu mashiicadiisa ku hadlo laakiin waxay diidan yihiin sifada kalaamku inay ilaahay daatadiisa ku tacalluqdo oo waxay leeyihiin waxa hadlayaa ilaahay maa hadlaa markuu alla doonou hadlaa see u hadlaa marka waxay yidhaahdeen markuu doono inuu hadlo hadalkiisa wuxuu ku abuurayaa meel meeshaasuu ka soo baxaa marka walidaalika waxay yidhaahdeen nabiyullaahi muusa hadalka wuxuu ka maqlay geedda ilaahay hadalkiisa geedkiibuu ku abuuray geeddii baa marka hadalka uu ka soo baxay hadal warkooda marka haddaad fahamtay taqsiimkii aan sameeyey haddaad garatay muxuu noqona qaybtay diidan yihiinna waxay diidan yihiin ana alkalaama sifatun daatiyatun qaa'imatun bidaati illaahi iyay diidan yihiin taas ma rabaa laakiin waa ogol yihiin mashii'a marku doono ilaahay inuu hadlayo laakiin hadalku isaga kama soo baxayo dhahay oo daatadiisii ku qumi maayo isaga sifa loogama dhigayo dayib meeshaa marka nimankaas baa ku dhumay raddigooda marka uu keeni doonaa imaamu lbukhaari de alla markuu dhahay inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqimi salaata lidikrii geed inay sidaas dhahdo munaasab ma noqon karta ile waxaa la caabudayaa geedda maaha waxaa dhahaya anaa ilaah ahna geedda ma noqon karta geedka ma noqon karo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kulaabiyadu iyaguna waxay ogol yihiin kalaamku inuu ilaahay daatadiisa ku qumo oo waxay leeyihin kalaamullaahi yacnii waa qaa'imun bidaati illahi ilaahay daatadiisau ku quma maxay diidan yihiin laakiin annahu yatakallamu bimashii'atihi inuu ilaahay mashii'adiisa ku hadlaayo marku doono ilaahay inuu dadkii dadka la hadlayo markuu doono inuu la hadlay nebiyullaahi muusa waxay leeyihiin nebiyullaahi muusa warka uu maqlay alla kama soo bixin qur-aankan jibriil uu yacni nebiga u keenay jibriil ilaahay kama maqlin hadalka alla see waayo marka waa macno isaga ku dhex jira alle ma soo baxayo waa macno daatadiisa ku dhex jiro oo aan soo baxaynin xarafna maahan sawdna ma aha mana soo baxayo ee marka waxaan waa qur-aankan musxafka ku yaalla muxuu noqonaa marka tolow jibriil waxyigii uu nebiga u waxyoon jiray nebigana uu dadka ku aqrin jiray maxaan dhahaynaa waxay leeyihin waxaan leenahay cibaara can kalaamillaahi jibriil baa ilaahay wuxuu siinayaa awood macnaha alle ku jiro kalaamka nafsigii alla ku jiro ayuu markaa yacnii inuu cabbiro ayaa alla siinayaa tacbiirka marka jibriil baa cabiraya leeyihin hadalkan walidaalika musxafka waxa ku yaallo waa cibaara can kalaamillaahi hadalka allaa laga tarjumay laakiin maahan hadalkii allay dhahay dhinacaas marka laga fiiriye ashaaciradu waa ka xun yihiin muctasilada sababtoo ah muctasiladu alqur'aanu kalaamullahi waa ogol yihiin hadhow bay waxay dhahayaan marka laakiin waa makhluuq iyo baabkaasay la galaan laakiin ashaaciradu iyagu qur-aankan musxafka ku qoran horta kalaamullaahi ma la dhihi kara may bay dhahayn xaqiiqo ma loo dhihi karo warkaasna meel dheer ka goobi maysaane tuxfatu lmuriidka baajuuri oo ku sharxay jawharatu tawxiidka fiiriya wuxuu leeyahay markay caa-isho leedahay maa bayna dafatay lmusxafi waxaa labada musxaf musxafka labadiisa gerbad ku yaallo kalaamullaahi waay markay leedahay waa min baabi ilmajaaz ee xaqiiqa maaha haddii la yidhaah musxafka kalaamullaahi baa ku yacni kuma yaallo kalaamullaahina warkaas ma fiicnuu leeyahay ilaa fii maqaami tacliim xoogaa dadka wax la baraayo iyo maqaamu tacliim in laga sheego waa bannaan tahay dadka loo ka iyadoo loo kala caddaynayo laakiin caamada ma loo sheegayo u leeyahay khulaasadu marka waa maxay qur-aankiibay kala qaadayaan labay ka dhigayaan qur-aanka musxafka ku yaallo ee la maqlaayo hadda qaarigu uu akrinayo waxay leeyihiin cibaara can kalaamillaahi waay waana makhluuq kaasi qur-aanka ilaahay nafsadiisa ku jiraana waa kalaamullaahi marka laba qur-aanay sheegayaan baajuuri laftiisa kitaabkan burdaha uu ku sharxayo low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axyasmuhu xiina yudcaa daarisa rimami beytkaa marku sharxaayo beytka macnihiisa wuxuu yahay beytka macnihiisa wuxuu yahay haddii nebiga qadarkiisa iyo ay isku dhigmi lahaayeen mucjizadii la siiyey yacnii magaciisa marka lagu dhawaaqaa waxa dhintay baa soo noolaan lahaa beytku saas waa markaaba wuxuu leeyahay isaga ishkaal baa imaanayo ishkaalku wuxuu yahay mucjizaadkii nebiga la siiyey qur-aankaa ugu weyn soo maa haddii la yidhaaha marka qur-aanka nebiga uma dhigmo soo khatar ma imaanaysa marka markaas taasuu rabaa inuu xalleeyo marka baajuuri waxaan ku xallinaynaa buu yidhi qur-aankii waa labo qur-aan malfuud ah midkan lagu dhawaaqee la akhriyee lagu cibaadaysto iyo qur-aan nafsi ah oo ilaahay ku jira isaga dhexdiisa marka wuxuu leeyahay qur-aanka malfuudka ee lagu dhawaaqaa ee la akhrinayo waa xaadid isaga waa makhluuq maadaama uu makhluuq yahayna nebigaa ka sharaf badan ila khayru khalqi llaahi waa nebiga sala allahu calayhi wasalam marka beytku saasuu ku toosaa buu leeyahay marka marka nebiga iyo qur-aankan musxafka ku yaal isuma dhigmaan nebigaa khayr badan leanna labadoodu waa makhluuq laba makhluuq hadday yihiinna de makhluuq nebiga u khayr badan marka laba qur-aan xaggee marka lagu sheegay laba qur-aan buu sheegay qur-aan malfuud oo masmuuc oo la maqlo iyo midaan la maqlin waxaasoo dhan marka waa wixii salafku ay kufriga ku sheegi jireen caqaa'idkaas baa marka waxaa la leeyahay ummadda ha la baro caqiidadooda ha lagu ilaaliyo waxaa weeyaan dad kalean caqiidadooda idinka ilaalinaynaa baa la leeyahay caqaa'idkaas kufriyaadka ah ee say culimmadu sheegi doonaan bukhaari uu keeni doono waxaas baa marka u caqiida ah khulaasatu lqowl yacnii ashaaciradu qur-aankan marka layskugu yimaado war musxafkan waxa noogu qoran qofka marka uu faatixada akrinaya <coughs> waxa uu akrinayaa maxay yihiin makhluuq miya mase waa waa sifa yacni waa kalaamullaahi marka la yidhaha waxa yacni shayga uu akrinayo iyaga marka shayga uu akrinayo cibaaro can kalaamillaahi way waayay dhahayaan waana arrin marka khatartiisa leh marka asalka mas'alada sifada ayaa laba macno lahoo sifa daatiyana noqoto sifa ficliyana ah qolo walbaa marka meelay sugeen meelna waa diideen jahmiyada iyo muctasilada sifa daatiya ma ogola ficliyada waa ogol yihiin ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kulaabiyaduna iyagu waxay ogol yihiin sifa ficliya ma ogola sifa daatiya inay tahay ogol yihiin hadhowna waxay dhahayaan khulaasadu kalaamka alle waa nafsi midkan sifada ilaahay u ah waa nafsi cid maqli kartaa ma leh lama maqlo ma soo baxo waa kalaam nafsi ah waana meesha marka maxaa idinkugu daliila marka la yidhaahana waxay dhahayaan markiiba la soo boodayaan beyt gabay ah oo akhdal loo nisbeeyo akhdal nin la yidhaha annasraani loo nisbeeyo krishtan ahaa wuxuu dhihi jiray ina alkalaama lafi lfu'aadi ina alkalaama lafi lfu'aadi wainamaa jucila allisaanu calayhi daliilan hadalku waa waxa ku jira qalbiga hadalkaasaa la dhahday walidaalika waxay yidhaahdeen walidaalika waxay yidhaahdeen culimada beytkaas marka ugu horeeya waa beyt marka oo dadku ay samaysteen oo yani dawaawiintii akhdal laguma arkin hadday dhacdana de akhdal xujo maaha isaga ta kale ina albayaana ayaa la weri wariyeyna waa la yidhi ina albayaana meesha ina alkalaama ay dhahayaan waana marka meesha la yidhi dabcan farqiga u dhaxeeyo ahlu sunnaha iyo nimankan ashcariyada wuxuu yahay idinka qowlkiina maxaa u daliila marka la yidhaaha shaaciradu waxay dhahayaan qaala aqbal kuwan markii la yidhaha maxaa idinkugu daliila warkiina qaala allaahu mauba dhahaya qaala allaahu ilaahay baa yidhi marka ninda qaala allaahu xujadiisu tahay iyo mid qaala akhbal ay tahay ma iskuma noqon karaan isku xujo waayahay mararka qaar waxay yidhaahdaan marka hadalku kalaamka nafsiga hadal waa noqon karaa ma diidanin laakiin marka uu hadal noqonayo waa la qeydaa oo qur-aanka oo kale maxaa ku jirto wayaquuluuna fii anfusihim wayaquuluuna waxay dhahayaan baa layidhi fii anfusihim baa lagu sii qeydi naftooday waxay ka dhahayaan baa layidhi haddii laakiin aan la qaydin oo wayaquuluuna layska dhaho maxay noqone afkay ka dhaheen wax kale maa walidaalika qowl la idlaaqay oo laga wado kan qalbiga iyo waxa waswaaska qalbiga iyo sheekada qalbiga qofka uu iskula sheekaysto oo haddana qowl lagu idlaaqay ma leh marka qowl laga cabiraayo waxaa la yidhaahdaa waa la qeydaayo fii anfusihim iyo fulanun qaala fii nafsihi iyo zawartu kalaaman fii nafsii iyo y yaa la dhahaya waxaasoo dhan marka waxay kutusayaan de hadalku mukhtasaraadka naxwada ugu yaryarna hadal markay tacriifinayaan kalaam ee waa kuwa dhaho kalaamunaa lafdun mufiidun bay dhahay lafdun lafdi waa maxay waa dhawaaq hadalku marka waa kaa kalaamullaahi marka la leeyahayna macnaha iyo yacni macaanida iyo alfaadda intaba waa kalaam alle kalaamku marka waa labadaas macno waa alfaadda iyo macnaha oo laysu geeyaa hadal la yidhaahdaa ayb ee macno keligiis hadal lama dhaho ka dharla alfaad ka dharla ayb marka kooxo kaloo kasii hadal xunna waa jiraan oo qoladan ahlu eh, ahlulwixdati ama ahlulxuluulka iyo falaasifada iyo macaani ay kalaamullahi markay tacriifinayaan sibay u sheegaan taa marka hadda wax weyn oo badan noogama xirna maxaa yeelay qolooyinkan baa warkoodu uu aada u badan yahay ayb marka wuxuu yidhi sufyaan bnu cuyayna ayuu sanadkiisa ku wadaa marka waxa uu yidhi qaala adraktu mashyaakhatanaa inagu mashiikhadeenna culimadeennan soo gaarnay buu yidhi sufyaan mud sabciina sana toddobaatan sana intii ah minhum camru bnu diinaar ayaa ka mid ahaa yaquuluuna waxay dhahayeen alqur'aanu kalaamullahi qur-aanku waa ilaahay hadalkiisa walaysa bimakhluuqin makhluuq la abuurayna ma aha sideenoo kale wax loo abuuray maaha bal makhluuqa waxaaba lagu abuuraa ilaahay kalaamkiisa wa qaala axmed bnu lxasan huwa axmed bnu lxasan ibni junaydib atirmidiy hiqat xaafid qala xadaanaa abu nucaym wa huwa diraar diraar ayaa magaciisa la yihahda diraar bnu surad abu nucaym aلطaxaan saduuq lahu awhaam bukhaari baa marka wuxuu ugu wariyey kitaabkan khalqu afcaali اlcibaad walahu dikrun fi sunani الtirmidiyi ayb qaala xadaanaa sulaymun اlqaariy mizi tahdiibulkamaalka markuu sheegayey abu nucaymkan diraar bnu surad dadka shuyuukhdiisa markuu tirinayey ninkan waa ku daray laakiin kunyadiisu u sheegayo waxa uu yidhi abuljahm magaciisa abuljahm ayaa la yidhaahdaa sulaym bnu ciisa almuqri mana uunan u tarjamin dabcan marka tahdiibulkamaalka looguma tarjamin ninkan tahdiib ulkamaal hadaan loogu tarjamin tahdiibu tahdiibna looguma tarjamin taqriibkana ma loogu tarjumin ayb oo dahabi iyo ayaa isagu marka xoogaa tarjama yaryar ka bixbixiyey ayb qaala samictu sufyaana athawriy ayaan ka maqlay buu yihi yaquulu isagoo ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo qaala lii xamaadu bnu abi sulaymaan xamaad bnu abi sulaymaan wuxuu igu yidhi waa abu xaniifa sheekhiisa wey xamaad bnu abi sulaymaan ayaa wuxuu igu yidhi abliq gaarsii abaa fulaanin abu fulaan yacni hebel abu hebel ninka la yidhaha gaarsii almushrika ee mushriga ah anii barii'un min diinihi anigu inaan beri beri ka ahay diintiisa diintiisa inaan beri ka ahay gaarsii wa kaana yaquulu ninkaasu wuxuu dhihi jiray alqur'aanu makhluuqun ninkaa saasuu dhihi jiray jumladan dambe waa cilada loo gaalaysiinayo ayb ninkaa marka gaarsii inaan diintiisa beri ka ahay arrintaanna haddaad fiirisaan maahan keliya wax oo uu iska wato hadda xamaad bnu abi sulaymaan bal imaamkeenna alimaamu shaafici <coughs> sidaasuu dhihi jiray isagana mas'aladan ayb bayhaqi wuxuu wariyey fii manaaqib shaafici juska koowaad can الrabiic sanadkiisuu ku wariyey can الrabiic bni sulaymaan qaala rabiici wuxuu yidhi lama kalama الshaaficiyu raximahu اllahu imaamu shaafici marku la hadlay xafs alfard mas'alay ka hadleen mas'aladan marka alqur'aanu kalaam ullahi gayru makhluuq faqaala xafsun xafs waxa uu yidhi alqur'aanu makhluuq ninkaa xafsulfard la dhihi jiray baa wuxuu yidhi qur-aanku waa makhluuq qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi kafarta biاllahi alcadiim ilaahay baad ku gaalowdanayahu kafarta biاllahi alcadiim bayhaqi baa manaaqibu shaafici ku wariyey bisanadihi buunu ku wariyey waana saxiix weliba sanadka ayb waxaa kaloo bayhaqi wariyey tanaa kasii daran sanadkiisa uu ku wariyey can ilimaami shaafici anahu qaala wuxuu yidhi shaafici ayaa waxaa loo sheegay ibraahim bnu culaya ibrahim bnu ismaaciil bni ibrahim bni miqsam yani ninka muxadidkaee xaafidka weyn ayaa dhalay ismaaciil bnu culaya wiilkiisa oo la dhihi jiray ibrahim bnu culaya ayaa wuxuu ayaa loo sheegay imaamu shaafici markaasuu shaafici sidaan yidhi ana mukhaalifun lahu fii kulli shayin warkaan dhegaysta aniga wuxuu yidhi ninkaa ibnu culaya ibraahim ibnu culaya wax kasta waa ku khilaafsanaya wa fii qowlihi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahuda xataa waa ku khilaafsanaya xataa ninkaa wuxuu yidhi laa ilaaha ila allahuda waa ku khilaafsanaya sababtu marka maxay tahay waxa uu yidhi liannii aquulu yani anigu waxaan dhahayaa ana aqulu laa ilaaha ila allah aladii kallama muusa min waraa'i xijaab anigu allaha aan waxidayo waa allihii muuse la hadlay xijaab gadaashii kala hadlay ayb wadaaka yaquulu isaguna wuxuu dhahayaa laa ilaaha ila allahuda uu dhahayo macbuudka uu waxidayaa waa aladii waa mid wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah aladii khalaqa kalaaman allihii hadal abuuray asmacahu muusa muuse maqashiiyey hadalkiisa min waraa'i xijaab ka maqashiiyey marka meeshaan isku diidana isaga ilaaha oo waxidayaa macbuudka oo waxidayaa waa macbuud hadalkiisa abuurto abuuray aniguna macbuud hadlayo sifadiisu ay hadal tahay baan rumaysanahay saa darteed marka isku ilaah ma caabudna ninkaana isagu macbuudka uu caabudayo tilmaantiisu ka mid maaha inuu hadlo aniguna macbuudka aan caabudayo inuu hadlo waayo tilmaantiisa markaa marka imaam lbayhaqi baana warinaya manaaqib shaafici buu kusoo saaray sanad saxiixa lagu soo saaray hadhow marka masaladan masaa-il marka hawaada iyo xoogaa la gelgeli karta maaha marka xamaad bnu abi sulaymaan keligiis kuma gaar ah markuu leeyahay hebel diintiisa beri baan ka ahay liannahu maxaa yeele alqur'aanu makhluuqun buu dhahayaa waa khatar isaga keligii kuma ahne bal waa aimada salafka sida ay dhahayaan ayb qur-aankuna hadda qur-aannimo kama baxaayo kalaamullahi inuu yahayna ka bixi maayo si kastoo u tasarufo oo ilaahay wuxuu leeyahay wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allahi aayaddaas u fiirsada haddii qof mushriga uu magangeliyo kusoo weydiisto si uu ilaahay hadalkiisa u dhagaysto magangeli ilaa uu ka dhagaysanayo ka maqlayo ilaahay hadalkiisa a layidhi yuu ka maqlaa ilaahay hadalkiisa marka ma allow ka maqlayaa mase qaariga akrinaayo ka maqlaa gaal baa matalan hadda noo yimid qur aankan rabaa inaan dhegaystu yidhi ha laygu akriyay qur-aanka qof naga midaa qur-aankii akriyey alla wuxuu leeyahay marka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi imaam axmed wuxuu yidhi miman yasmac yow ka maqlayaa kalaamka alleh wuxuu ka maqlayaa muslimiinta idan marka qofka muslimkaa markuu qur-aanka akrinaayo kalaamullaahi waaye ka bixi maayo marnaba marka maahan in la yidhaah markuu qur-aanku ilaahay ku hadlayna kalaamullaahi buu ahaa laakiin markaan annaga ku hadlayna kalaamullaahi ma la dhihi kara ma la dhahayo alla markuu ku hadlana waa kalaamullaahi markaan innaga ku hadlaynana waa kalaamullaahi laakiin maxaa kala duwan innaga hadalkeenna ficilkeenna waa makhluuq laakiin ilahay ficilkiisu isaga makhluuq maaha waana masalada bukhaari uu aada u kala saari doono walidaalika innaga sawdka annagaa naloo nisbaynaya waxaa laleeyahay qofkan waa sawtkiisu waa xun yahay waa cod gaaban yahay waa cod dheer yahay ayaa la dhahaya qur-aankaa xun qur-aankaa gaaban ma la dhahayo marna idan marka kalaamullaahi marna ka bixi maayo haddaad adugu akrisa iyo haddii cid kale ay akrisa akriyaanba qala alimaamu albukhariyu raximah llahu xadaثna qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu qala xadaثani alqasim bnu muxamed alqasim bnu moxamed bni xumayd weeyaan ninkan almacmariyu qutayba wuxuu yihi huwa baqdaadiyu hiqat qala xadaثna cabdالraxman bni muxamed bni xabib bni abi xabib ayb cabdiraxmaankan isagana saaxibu lanmaat ayaa la yidhaha ibnu xajar wuxuu yihi maqbulu min ataasica ayb can abiihi can jaddihi abihi moxamed bnu xabiib bn abi xabiib aljarmi abu xaatim wuxuu yidhi laa acrifuhu ayb can jaddihi qaala shahidtu khaalida bna cabdillaahi alqasriy waxaan xaadiray buu yidhi ninkaa khaalid bnu cabdillahi alqasri biwaasit isagoo joogo fii yowmi adxaa maalin ciidu adxaa ay tahay wa qaala wuxuu yidhi irjicuu noqda fadaxuu iska yacni udxiyaysta taqabala allahu minkum allaha idinka aqbalo fa inii aniga mudaxin mid ku udxiyaysanayaan ahay biljacdi bni dirham yani ninkan baan dilayaa waay macnaheedu nacam jacd bni dirham baan dilayaa maanta zacama wuxuu ku andacooday ana allaha alleh lam yattakhid ibraahiima khaliilan ilaahay nabiyullaahi ibraahim inuusan jeclaanin oo aad uunan u jeclaanin khullada waa maxabo zaa'id ah sifatu lmaxaba ayuu alle ka anfiyey ilaahayna da waa isu sheegay qur-aankiisu iskugu sheegay walam yukallim muusa muuse lama uunan hadlin buu ku andacooday alla takliiman la hadlin yacnii ilaahay muuse ma la hadlin buu yidhi takliiman la hadlin kalaamkii allana waa inkiray soo ma arkaysid waa laba arrinoo qur-aanka ku jirta u inkiray ilaahayna sifo laba sifo alla leeyahy tacaala allahu ilaahay waa ka sara maray culuwan kabiiran sarayn weyn camaa yaquulu ljacdu bnu dirham jacd bnu dirham waxa uu sheegayo alla waa ka sarreeyaa uma nazla waa soo degay fadabaxahu waa gowracay marka qisadan laba meelba waa ka tacliiqinaynaa meesha koowaad waxay tahay awalan sanadka qisadan hadda lagu warinayo bukhaari uu ku warinayo sanad dacfi ku jira waa laa shaka oo can abiihi can jaddihi waa rag marka jahaala ku sugan tahay ayb laakiin qisadu waa qisa thaabita saxiixa maxay thaabit ku tahay waxay thaabit ku tahay istifaadada qisadaani qiso shuhrowday oo culamaau ay iska naqliyeen kaabiran can kaabirin weligeed la naqlin jiray cid mucaaradayna aysan jirin mar haddii culamaau naqli waalahar ay qisadan inta wariyeen ka aamuseen oo aynan ka hadlin oysan binaqdi aanay uga hadlin istifaadatuha wa shuhratuha tugnii can اlbaxdi can asaaniidiha waxyaabaha marka culimada ay dhahayaan istifaadada ayaa waxay kaa deeqaysaa asaaniideeda in la baxdiyo waa kan bukhaari marka waa keenayaa culimada labaatameeyo sodomeeya qisadan warinayaan haddana maca dalika wax tacliiq ah oo dacfi ama saaraya kowtharigi marka wuxuu yidhaahdaa isagada qisadan sanadka ayuu qabsadaa wuxuu yidhahdaa qisadan waa daciif laakiin istifaadada iyo shuhrada keligeed waa ku filan tahay isnaad baxfigeed waa kaaga filan tahay taas waa qodob qodobka labaad khaalid bnu cabdillaahi alqasri buu ku saabsan yahay ninkaani nin fiican ma ahayn isaga horta waa nin boqoradii wuxuu ka mid ahaa nin umaradii dhibka badnayd buu ka mid ahaa waa nin amiir ah oo siiradiisu aynan fiicnayn buu ahaa haddana mas'aladan laguma qalad xugminin isaga wixii kale uu samayn jiray culimmada waa ka hadleen laakiin nin a'imada xadiidka ka mida ee yidhi ninkaani inuu jacdu bnu dirham dilo waa ku qaldanaay ma jirin meeshaasuu ma fahmaysaan marka qofka marka yacni waxaa dhici karto rubamaa yakhlatu camalan saalixan wa aakhara sayi inuu isku daro camal wanaagsan iyo camal xun yacni nin xun ayaa waxaan sameeyey camalkii ma ku xumaanayo marka camalka waa in loo bandhigaa culimada ay ka hadasho culimadiina maynan ka hadlinoo maynan dhihin ninkan waa ka gardarnaa qaladoo u dilay wax dhahay male bal culimadu waaba arrintaa waa ka shukriyeen bana ibnulqayimna nuuniyadiisa waa ka ku sheegay naam marka ujeedku muhiimku waxaa weeyaan marka ninkaas siiradiisu inay xun tahay waa ognahay haddana laakiin mas'aladaani culimada waa ku ammaaneen maynan ku qabsanin nin xunna wax fiican waa samay karaa oo hadda lama dhihi karo qofka hadduu xun yahay waxa fiicano uu sameeyaa waa qalad ma la dhihi kara waxaa jiri kara nin sidiisa u xun haddana laakiin muslimiinta xurmadooda iyo dhulkooda iyo sohdinteeda iyo ilaalinayo u taagan oo difaacayo sidiisa kalena u xun ninkaasi marka waxaana waa ku fiican yahay la dhahayaa waxaana waa ku xun yahay marka kownuhu jacdu bnu dirham uu dilo ma waxba ma ahayn marka qalad ee ninkan marka aljacdu bnu dirham isagu muxuu ahaa waa ninkan la sheegay ee marka wuxuu ahaa nin maqaalatu tactiil ninkii ugu horreeya la imaaday buu ahaa isagaa la yimid sifaadka alle in la diido waa kan hadda wuxuu leeyahay in allaha lam yatakid ibraahima khaliila walam yukallim muusa takliima sidaasuu dhihi jiray maqaaladiisa marka waxaa ka qaaday jahmu bnu safwaan jahm marka waa ka fasaaxo badnaay waa ka dad aruuris badnaa isagii baa marka warkii iyo maqaaladii aad u nashriyey saa lagu magacaabay marka aljahmiyatu baa la yidhi aljacdiyatu lama dhaho lana jacadkaani nin hadal badan oo fasaaxo badan ma ahayn fitnadiisana markiiba waa la qamciyey isaga ayib meesha kale qisadan markaan uga hadlayo waxay tahay fainii mudaxin biljacdi bni dirham qaar baa marka iskaga jees jeeso oo waxay yidhaahdaan bani aadam in lagu udxiyaysto ma bannaan tahay oo waxay yidhaahdaan marka kuwaan culamaaulxadiidka sheegana ama ahluxadiidka xadiidka waxay qabaan bay leeyihiin in lagu udxiyaysto dad ilaahayna bahiimatul ancaam uu leeyahay waxaasi marka waa waa ceebayn aan raacaynin marnaba iyaga yani fainii mudaxin waa dilayaa un in laga wado waa la fahma wax muslima oo yidhi eh, udxiyadu markaa daday ku kacdaana ma jiraan ma jiraan eh, arrintan iyadaana markaa dilid unbaa laga wadaa waana isticmaalaano taariikhda iyo qofka marka la dilo waqti udxiya a ah marka la dilo qofka ayaa waxaa la yidhaahdaa eh, fulanun daxaa bifulaan hebel hebeluu ku udxiyaysta yacni waa gowracay waa dilay unbaa laga wadaa marka kowhari dadkan uu leeyahay diinta ma yaqaanaano waxay ku dad in lagu udxiyaystay sheegaan diin waa ka aqoon badan yihiin udxiyadana axaadiidteeda ayagaan ka qaadanay oon ka baranay udxiyada axkaamteeda bukhaari iyo muslim abu daawuud tirmidi ay ku yaallaan soo maa waxa hadda sheegayana waa imaamu lbukhaari soo maha marka waxaa la yaab le de kowthari oo isaga weliba mutaakhir oo yacni cujma ku jirto oo yacni haddana marka yacni daysh iyo uu ku jiro fudayd uu ku jiro fudaydkiisu uu gaarsiiyey war dadkan lama hartami kartide ka tag bukhaari iyo a'imadan waaweyn lama hardami kartid walba ka leexo dadkan kula joogo xoogaa wax la goosgooso waa gara waayen marka wuxuu noqday ka naadixin sakhratan yowman liyuhinahaa kaasoo kale uu noqday marka falam yadirhaa waawhaa qarnahu lwacilu marka uu nin wuxuu noqday geeskiisa uu ku dhufanayo derbi adag ku dhufanayo maanta dhan marka geeska unbaa jabaya marka dambe isagii marka waxba ka qaadi maayo bukhaari marka waa amiiru lmu'miniina fi lxadiid muslimiintana waqti kasta magacuu ku dhex leeyahay marka magaciisu marna xumaan maayo ayb qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi qaala qutaybatu balaganii waxaa isoo gaaray ana jahman jahm kaana ya'hudu hada alkalaama hadalkan ayuu qaadan jiray yacni hadalkan waa maxay tacdiilka ayuu qaadan jiray yuu ka qaadan jiray min aljacd bni dirham jacadna yuu ka qaatay jacad laftiisu wuxuu ka qaatay silsiladiisu waxay gashaa labiid ibn lacsam ninkii nebiga sixray yahuud ayay halkaa usii gelaysaa marka waxaa ibnu taymiya wuxuu uga hadlaa alxamawiyat اlkubraa sanadka marka silsilada oo jacad waa silsila yahuudiya ibliisiya yahuudun bay sii gelaysaa dadkii nebiga ninkii nebiga sixray bay dib u gashaa yahuudna waa lagu yaqaanaa diinta fasaadinteeda oo ilaahay baaba yidhi dad marka yacni wayascawna fi lardi fasaadan ayb qala xadaثna mxamed bn cabdillaahi abu jacfarin اlbaqdaadiyu qaala samictu aba zakariya yaxya bna yuusuf azamiyu ama azimiyu ayb yaxya bnu yuusuf azimiyu alkhuraasaaniyu ayb waa hiqatun qaala kunaa cinda cabdillaahi bni idriis cabdullahi bni idriis baan la joognay agtiisaan ahayn cabdullahi bni idriis yaa waaye cabdullahi bnu idriis alwdiyu imaam jaliil aho xaafida buu ahaa kutubta xadiidkan hadda ragga akhristo waa garanaya waa fahmaya fa jaa'a rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa abaa muxamed maa taquulu maxaad ka odhanaysaa fii qowmin qolo yaquuluuna dhahayaan alqur'aanu makhluuqun dad dhahaya bal maxaad ka odhanaysaa fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu idriis amin alyahuudi kuwaa yahuudda may ka mid yihiin qaala laa maya qaala fa min annasaara nasaarada miyay ka mid yihiin qaala laa qaala fa min almajuusi majuusta miyay ka mid yihiin qaala laa qaala fa minman yay ka mid yihiin marka kuwaas qaala wuxuu yidhi min ahli tawxiid dadkan tawxiidka sheeganaya muslimiintay ku dhex jiraan qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu idriis laysa haaulaa'i min ahli tawxiid kuwani waxa uu yidhi ahlu tawxiidka ka mid ma aha haaulaa'i azanaadiqatu kuwan waa zanaadiqo azanaadiqatu waa jamcu zindiiq kelima farisiya mucaraba waay zindiiqana waagii hore waxaa la dhihi jiray almulxidu addahriyu qofka mulxidkee dahriga rabbi rumaysnayn ee aakhirada inkiro ayaa la dhihi jiray fuqahadana waxay u yaqaanaan zindiiqa qofka gaalnimada qarsanaayo islaamnimadana dadka u muujiyo ayay zindiiq u yaqaanaan <coughs> ayb marka zindiiqu adu waa diin diinlaawo haddana marka wuxuu yidhi kuwaas waa diin laawayaal man zacama qofkii ku andacoodo ana alqur'aana makhluuqun qur-aanku inuu makhluuq yahay faqad zacama wuxuu ku andacooday ana allaha makhluuqun alla inuu makhluuq yahay sababta waa maxay lianna sifata taabicatun limawsuufihaa sifadu waxay taabic u tahay mawsuufkeeda haddaad marka tiraahdid hadalka alle cilmiga alle xayaatada alle waa makhluuq haddaad tidhaah xayaatadii iyo cilmigii iyo kalaamkiina una aynan keligood istaagi karin ilaa inay alla ku qumaan maahane dee sifadii alle waxay taabic u tahay allah marka halkaa weeyaan marka meesha uu leeyahay marka faqad zacama ana allaha makhluuq bukhaarina wuxuu dhihi doonaa kitaabkan ina allaha tacaala bisifaatihi khaaliq ilaahay khaaliq waaye muxuu khaaliq ku yahay maca sifaatihi marka ma la kala reebi karo sifadaani daatada unbay taabic mar walba u tahay innaga sifaadkeenu daatadeenay taabic u tahay alla sifadiisu sifaadkiisuna <clears throat> daatadiisa muqadasadaabay taabic u tahay de makhluuqna ilaahay laguma shabahayo bani aadam walaa iyo cid kale toona waayahay faqad wuxuu yihi marka faqad zacma ana allaha makhluuqun yaqulu llahu alla wuxuu dhahayaa bismi اllahi الraxmani الraxiim faallaahu allah <clears throat> laa yakunu makhluuqan makhluuq ma ahaanayo wاraxmaanu laa yakunu makhluuqan alraxmaan makhluuq maaha yani allaha raxmaanka makhluuq maaha yani wuxuu ka wadaa alraxmaan maxay sheegeen sifa soo maaha alraxmaan maxaa laga qaadanaa sifatu raxma makhluuq marka maaha raxmada alle makhluuq maaha ayb hadda hadhow marka ha dhihin nebigu ma dhihin in allaha tacaala khalaqa mi'ata raxmatin ilaahay boqol raxmad buu abuurey de taas maahan tan alle raxmadaas marka makhluuqada ee alla uu abuuray ee dadka quluubtooda iyo uu ku abuuray waa mid dadka sifo u ah laakinahaa waxay ka timid min athari min athari raxmatihi raxmadiisa aathaarteedii waay ayb saa u gara marka wuxuu yidhi marka waraxmaanu laa yakunu makhluuqan waraxiimu laa yakunu makhluuqan wahada kan in makhluuq la yidhaha waxyaabaha aslu zandaqati zandaqada meeshay ka bilaabato asalka u ahwa man qaala qofkii yidhaahdo haadaa kan fa calayhi lacnat ullahi ilaahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato laa tujaalisuuhum ha la fariisanina walaa tunaakixuuhum hana la nikaaxsanina yani hala nikaaxsanina macnaha hana u guurinina hana ka guursanina waa kuwa noocaas oo kale ah ayb wuu gaalaysiinayaa marka soo ma arkaysi ayb halkan ha joogo maanta kitaabku marka wixii intaan ka dambeeyo in sha allahu tacaala waa socon karaa uu soconayaa sifada kalaamkan xoogaa un maanta casharkanna daahisay oo xoogaa iyadana u baahan in dhinacyo badan la yska tuso hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed